alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wsaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma clamtana wcallimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlimaamu abulmacaali imaamu اlxaramayn raxmat اllahi عalayhi alcaam caamkii buu ku saabsan yahay caamku wuxuu ka mid yahay min ixdaa dalaalaati اlalfaad waxaan soo qaadanay usuulu lfiqiga inuu yahay duruqu lfiqhi wa kayfiyat istidlaali aw alistifaadati minhu wa xaal almustafiid marka kayfiyat alistifaada min alnusuus asharciya nusuustan sharcigaa sidii looga faa'iideysan lahaa <clears throat> oo markaa axkaamtii takliifigeed loogu dabaqi lahaa waxay u baahan tahay in la fahmo dalaalatu nas naskan waxa uu ku kutusaayo iyo waxa uu ka hadlaayo iyo wuxuu xumbaarsan yahay waxaan shalay soo maray dalaalaatu alfaadi nasi kuwa ugu muhiimsan oo ah alamru wannahyu amarka lafdiga ama naska haddii laga helo dalaaladaasi amarka ah siiqadiisina waan soo ogaanay waxa uu tusaayo ee uu faa'idinayo thamaraana waan soo sheegnaya khilaafka culamada ka jira ma fawr buu faa'ideeyaa ma tikraar buu faa'ideeyaa laakiin waxaa laisku waafaqsan yahay hadduu yahay mutlaq wax qariino ahoo leexiso oo amarkaasi wujuubka ka leexisana aan la helin inuu waajib faa'ideynayo nahyigii baa isagana soo qaadanaya siiqadiisii iyo anwaacdiisii marka dalaalaat ulafad baa weli ku jiraa waxaa kamid a ah alcaamu walkhaasu alcaamu wاlkhaas nas baa yimid nafdiga naskaa asaga ah wuxuu tusayaa cumuum mathalan inuu cumuum tusaayo maxaa tusaayo waxaa ku tusayaa siyaq la yidhaahdo siyaq alcumuum baa laga helay waxaa tidhi ina alinsaana alinsaan almuslimuun almu'minuun alrijaal annisaa waxaasoo dhan waa nusuus caam ah caamku siyaqdiisana waad arki doontaa waxaa lagu gartaa cumuumka shayga caamkaasi haddii aan loo helin wax khasisana cumuumkiisaas lagu xumbaari afraadda uu caamkaasi ka kooban yahay dhammaan xukunkaa waa wada gelayaan haddaan la helin wax soo khasisa oo soo reeba haddii taksiis la helana afraadii la khasisay baa xukunka ka bixi intii kalena cumuumkooday ku harayaan <clears throat> marka musanifka wuxuu leeyahy raximah llah wa ama alcaamu caamkii <clears throat> wa ama alcaamu caamkii fa huwa caam maa cama shay-ayni fasaacida ayaa la yidhaahdaa maa cama wixii camima oo shamliya oo kooba shay-ayni laba shay iyo fasaacido ka badan waxay ku daraan min gayri xasrin koobid la-aan wax soo koomaya oo xasri oo maxsuura oo cadad mucayana ama asmaa mucayana ku xasrisanna ma aha ee waxaa weeyaan bilaa xasrin haddii la yidhaahdo zayd iyo cali iyo cabdiraxmaan asmaadaas acdaad asmaadaasi waa maxsuur dad khaasay magacay u yihiin haddii acdaad iyo tiro la sheego ama ha ama ha badnaatee hataa melyan haddii la yidhaahdo waa un tiro kooban oo soo koobmaysa wey caam ma faa'iideyso waxaa la rabaa bilaa xasrin maa cama shay-ayni laba shay iyo fasaacida wixii camimo oo min gayri xasrin koobid la-aan qaar waxay ku tacriifiyeen maa tanaawala fi shay-ayni fasaacida maa cama meesheedii leannahu caam baaba laga hadlaaye in maa cama la yidhaahdo xoog dowr baa ku jira sidaa darteed waxaa fiican bay leyihin in la yihahda maa tanaawala shayayni fi shay-ayni fasaacida laba shay iyo ka badan wixii soo uu soo qaata ma gelayo min qawlika baa laga keenay camamtu zayda wa camran bilcataa camamtu waxaan ku camimay zaydan zayd iyo wa camran camar bilcataa siismadii siismadii baan ku camimay halkaasaa laga keenay camamka ishtiqaaqiisa yani waa wax shay camimaya laba shay iyo ka badan wa camamtu jamiica annaasi baadihi dadkii oo dhan baan ku camimay bilcadaai siismo wa alfaadhu arbaca hadda wuxuu kuu galay bacda tacriifi caamka markuu ku tacriifiyey kadib siyaqda waxaa la yidhaahdo siyaq alcumuum ee lagu garto afar buu kaaga sheegay waase ka badan yihiin amhilo iyo tusaale umuu rabaa musanifka raximah llahu lalxasr inuu wixii oo dhan wada keeno kitaabkaan keenaynin aan mukhtasarkee yar saa darteed raximahu llahu afar buu mithaal ahaan kaaga sheegay siyaqda lagu garto cumuumka oo meeshay galaan ay faa'iideynayso istiqraaqa iyo shumuulka inuu waxa ku hoos jiro dhanba laba shay ka badan oon xasri lahayn inuu koobayo arbacatu buu ku yihi <coughs> alsmu alwaaxidu almucarafu bilalifi wallaam midka koobaad wey alsmu magac alwaaxidu mufrad ah waaxidka hadda wuxuu ka wada mufrad ism mufrad ah almucarafu bialif walaam almuxallaa bial iska dhigi kartaa alif walam waxaa laga wadaa al al istiqraaqiya la yidhaahdo yaa gashay meeshay gasho wixii jusiyaad iyo afraad iyo ku dhoos jiroo dhan ba way wada camimaysaa istiqraaqiya la yidhahdaa markaad tidhaahdo ina alinsaana walcasri ina alinsaana la khusrin soo ma insaanka hadda waxa weeyaan waa mufrad macnaha ma laha waa iska jinsi albaana gashay ashaa gashay way camimaysaa insaan dhan wax ka baxayo male raggii iyo haweenkii iyo muxuu ahaa jinsigay kastaba ha aadaano wadankay rabaan ha joogaano insaan dhammaantii wey waa shay-ayni fasaacidan bilaa xasrin soo ma maxaa gala lagu gartay ashaashaa gashay istiqraaqiyada marka insaan oo dhan baad ihi lafii khusrin in loo helo wax khasisa mooyeene markaasaa waxaa yimid ila aladiina aamanuu wa camiluu saalixaat watawaasow bilxaqi watawaasow bisabr markaasaa insaankaydii dib loogu laabtay wixii uu gudaha ku haystay ee afraadaha yaa waxaa laga soo maray almu'minuun dadkii muminiinta oon khasaarada ku jirin camilu saalixaat watawaaso bilxaqi watawaaso bisabri intaasaa laga soo saaray taksiiska ku imaan doona marka haddaan la helin laakiin istitnaha la helin ama waxaa caamkaasi khasisayo cumuumkaas dhan baa xugi khasaaradii cumuumka o dhan buu soo galay ina alinsaana lafii khusr insaanna waxaa lagu gartay inay caam tahay al baa gashay istiqraaqiye wax allaala wixii ku jiro dhan bay qarqinaysaa wey macnaha waa marka siiqada koobaad siiqada labaad wasmu ljamci almucarafi bilaami buu ku yidhi ismu ljamaca ama jamacaas jamac mufrad mufradle ha ahaado ama ha ahaado jamac aan mufrad lahayn haddaad tiraahdo almu'minuun waa jamac jamacaas al baa la geliyey cumuum bu faa'ideen qad aflaxa waxaa liibaanay almu'minuun almuslimuuna tatakaafa'u dimaa'uhum muslimiintu dhiigooda waa isku dhigmaa almuslimuuna tatakaafa dimaauhum soo ma artid marka muslimiintaasi waa jamac laakiin mufrad buu leeyahy jamacaan mufradka lahayn waa sida annisa oo kale alrijaalu qawaamuuna <clears throat> cala annisaa nisa mufrad bay qabaan imraa marki laga hadla waa baab kale laakiin nisa isbia jinsigaa ah, ifraad mufrad ba qaba marka jamacaasi haddii alla geliyo ama jamc mufrad laha ahaado ama yuuna lahaanin wuxuu faa'ideeyaa cumuum buu faa'ideeyaa ah, haweenoo dhan waxaa qawaamadooda haya ragga wax kasoo baxaya ma laga soo reebay malaha almu'minuun markii la yihahdo waa wada ilaa taksiis la helo oo wax kale lagu daro wa camamtu waxaad leedaha wasmu ljamci lilmucarafu bilaam waa siiqada labaad wey siiqada <clears throat> saddexaad walasmaa iyo asmaada almubhamata ee mubhamada aan cayinayn en cadeen ee mucayanahoo farta lagu fiiqaan ahayn asmaa mubhama asmaa mubhamada waa asmaa lishaarada iyo asmaa shardiga oo kale ismu ishaaraha iyo ismaa shardigu istifhaamta ujeedaa nacam asmaa shardi iyo asmaa istifhaam kuwaas hadda laga hadlaya liannahu wax mucayana kuma tusaayaan wlasmaa asmaada almubhamata ee mubhamada bacda asmaa mawsuulana way soo geli oo sira u baahan ila siradaasaa waxay cayinaysaa shaygii bay cayinaysaa marka ayagana mubhama la yihahdaa ismu mawsuulka ismu shardiga asmaa listifhaam kuwaasa waxaa la yihahda alasmaa almubhama aan wax mucayana ku saabsaneen waa shardi iyo istifhaam iyo bacda asmaa mawsuula kaman oo kale manti man yacmal suuan yujza bihi soo ma arti wax ka baxaa jirta qof allaale qofkii xumaan sameeyey faman yacmal mithqaala daratin khayran yara manti wey fii man yacqilu baa loo isticmaalaa manta wixii yacqilahoo caqli leh ayaa loo isticmaalaa cumuum bayna faa'iideysay wamaa iyaduna siyaq lcumuumkii bay kamid tahay asmaadii mubhamadeed bay kamid tahay fii ma laa yacqil wixii aan caqli lahayn baa loo isticmaalaa maada inakum wma tacbuduuna min duni اllahi xasabu jahannam wma tacbuduun wixii asnaamta ahaa ee maalada caqilka caabudayeen marka ayaduna waxay faa'idaysay cumuum bay faa'ideynaysaa meeshay gashaa caan bay ka dhig wa ay ayu baa kamida iyadana siiqda siiq alcumuumka la yidhaahdo ayamaa tadcuu ayamaa tadcuu falahu alasmaa alxusnaa wax allaala w ilaahay aad ku caabudaan asmaadiisa wanaagsan bay ka wada mid yihiin udculah wadcu raxmaan ayamaa tadcuu falahu alasmaa alxusnaa waa cumuum bay faaidinaysaa fi ljamiici bay ayudu faaideysaa ayuda waxaa loo isticmaalaa yacqil iyo maalaa-yacqilba man muxuu kusoo yidhi yacqil bay kusaabsanta maadona maalaa yacqil baa loo isticmaalaa meelaha qaar hadda arkaysa iyada oo iyadoo aftirkeeda yacqil la isticmaala lakin ayudu yacqil iyo maalaa yacqil wax aqli leh iyo wax aqli lahen baa loo isticmaalaa wayna intaba waxay soo wadagelayaan oo ku tilmaamaya ku mithaalinaya alasmaa almubhama ismu shardigii iyo istifhaamtii iyo asmaa mawsuuladii bay soo wadagelayaan korka marka laisku aruuriyana asmaa mubhama laisku dhahaa wa ayna ayna ayaduna fi lmakaani makaan bay ku saabsan tahay ayaduna cumuum bay faaideysaa aynadaas makaanka faa'iideysa cumuum bay keentaa aynamaa takunuu yudrikum lmowt meel allaala meeshaad ku jirtaan walow kuntum fi buruujin mushayada bu ilah yiri meelaad kaga baxsan geeri iyo dhimasho miyaa jirta waa maya waa caam aynamaa takunu haddaad diyaarad fuusho haddaad badaha gasho haddaad dhulka socoto haddaad derbi samaysato haddaad dhulka hoostiisa aad nafaqa samaysato aynamaa takunu yudrikum lmowt waa cumuum ayib wa mataa fi zamani bay faa'iideysaa mataa nasrullah iyaduna waxay faa'iideysaa cumuum wmaa maadii fi istifhaami istifhaamta iyo wljazai jaza iyo wagayrihiba faa'iideyn jirtay maadaasna ayadana cumuum bay keentaa ma fi istifhaam ah. yaa sheegi kara ma fi istifhaama ya ma baa kure ma oo istifhaam faa'ideynaysa ya ya iska lo ha ah, qur-aanka sheegay ah. maada ajabtum o maada ajabtum lmursaliin maada ajabtum iyo maada ujibtum hmm. ayb wma fi listifhaam iyo wljaza jaza de waxaa wey wama tafcaluudi maada ajabtum soo ma aydu ayb wama fi ljaza iyadana jazaha shardiga wamaa tafcalu min min shay iyo min khayr nacam iyo wagayrihiba way faa'ideysaa khabar oo kale iyo saddex bu hadda maraysaa hadda maxaad maraysaa siaq alcumuumki afarta uu kugu yidhi saddex saddexda maxay yihiin alismu alwaaxid almucaraf bilalifi wallaam ism mufradahoo muxallaa bial ah soo ma in alinsaan laba maxaa ku xigay asmaa lmubhama oo uu kaaga kugu mithaaliye man iyo maa iyo ayu iyo ayna iyo ya ya ismuljamci almucaraf bilaam baa lamar saddex lamar labaha alasmaa almubhama saddex ah kii afaraad ba noo haray wuxuu ku yidhi walaa fi nakiraati laa markii ay nakiraadka gasho ayadana cumuum bay faa'ideysaa laa fi nakiraat ka qawlika laa rajula fi daar waa midii naafiyadaheednaafiyat e, e, ljins la dhihi jira wey caamilatu camal ina tansib اlisma watarfac alkhabar la dhihi jira wey laa rajula fi daar markaad tiraahdo rajul oo dhan baad anfisay soo marti cumuum rijaal wax ka tagtay male nakira fi siyaaqi nafyi iyo nakira fi siyaaqi nahyi iyaduna cumuum bay fahisaa nafyiga kaya maha hadday nahyi nakirada ay ay dhacdo uu bacda nahyi u dhacana iyaduna sidoo kale wey maxaa u daliila falaa tadcuu maca allahi ama almasaajida lilahi falaa tadcuu maca allahi axada nakirat fi siyaaqi annafyi annahyi annahyi axadan taasaa nakira ilan mogta laadaasna waa naahiya marka nakiratu fi siyaqi nahyi iyo nakira fi siyaqi nafyi tufiid lcumuum labadaba faa'ideeyaan laa nikaaxa ilaa biwaliyin soo maarti tana waa weyn tahay iyo shariifad maaha iyo wadiicad weeye iyo waa yar tahay iyo caaqilad weeye iyo laa nikaaxa ila biwaliyin waa caam waxaas o dhan lama kala qaadayo laa salaata ilaa bi ilaa bidahuur soo ma laa salaata waxaaso dhan waa cumuumaadkii cumuum inuu yahay waxaad ka faahintay nakiratu fi siyaqi nafyi nakiratu fi siyaqi nahyi haddaad arato tufiid lcumuum taa marka waxaa weeyaan ayib siyaqdii cumuumki marka wuxuu kaaga sheegay musanifka raximah llahu afar buu kaaga sheegay laakiin kuwo kalena waa jiraan bale waxa uu musanifka una sheeginba umu siyaq siyaqulcumuum mid hooyada u ahayd maxay ahayd kullun iyo tawaabicdeedi jamiiciyo kullu iyo jamiiciyo waxaa kaloo kala mid a asmaa almawsuula alasmaa almawsuula in aladiina qaaluu rabuna allahu in aladiina qaaluu marka iyadana cumuum bay faa'ideyneysaa almufrad almudaaf ila almacrifa iyo aljamcu almudaaf ila almacrifa iyadana muxuu faa'ideeyaa labadaba cumuum bay faideysa sooma mufrad almudaaf ila almacrifa a ah, maxaa kamida ah mithaalkeeda fi lqur'an akariim wain tacuduu nicmat allahi nicmadaasaa mufrada mudaaf ilaa ismi ljalaala loo idaafiyey macrifo marka waxaa weya cumuum bay faa'ideysay والdيn mxu ahaa وإda بلق الأطفاaل miنkم الحلم الأطفاaل so جمع ma جمع wey lakiin waxa weeyaan waxaa loo idaafeeyey waa جمع mعرف ah جمع mعرف isaguna جمع mعرف wey المفrد المضاف إلى المعرفة iyo الجمع المضاف إلى المعرفة بلق الأطفاaل نعم miنkم الحلم طيب سيقda marka waa intaas oo kale wey wاlcumuumu cumuumku min sifaati nudqi buu kamid yahay buu ku leeyahy caamku waxuu kamid yahay sifooyinka nudqiga nudq wuxuu ka wadaa alfaada lafdiga ah ee malfuudka ay lagu hadlaayo ee aan wax ficila shaqo ku lahayn ficil shaqa a ku lahayn siyaq haddaan soo maraynay alfaad alfaad alcumuum waxaan ka hadlaynay marka waa siya sifaatu nudqi weeyaan walaa calaaqata lahu bilafcaal ficil shaqa kuma laha walaa tajuuzu markaasuu kuusii bayaanay wuxuu ku yidhi walaa tajuuzu ma banaana dacwo alcumuumi cumuum in la sheegto fii gayrihi waxaan sifaatu nudqi iyo alfaada siiqda aan ahayn min alficli oo ficilkii oo kale ah iyo wamaa yajrii wixii ku dureera majraahu ficilka meeshuu ku dureeray oo kale wixii ku dureera marka afcaashu ma soo gasho cumuum ma soo gasho kuleeyahy hadda mathalan qadaa rasuulu llahi sala allah alay wasalam iyo sahaa rasuulu llahi sal l slam fasajada dakla rasuul lahi sal slm alkacba o dakla alkacba sala rasul la sl slm fi dakil kacba xadiidkii aad garanaysiin nabiga alay slam dakala salla wuxuu ku tukaday fi lkacba kacbadu ku tukaday ma cumuum ma faa'ideyneysaa salla cumuum ma faa'ideyneyso wax siyaq alcumuum ku jirta ma laha waa ficil markaa ma dhihi karti salla fi lkacba kacbadu ku tukaday nabiga alayh salaam oo salaadaasi waxaan ka dhigay salaad caamaan ka dhigi sunno iyo farad way soo wada geli ma dhihi karti waxa uu leeyahay waxaan ma aha siyaq lcumuum kuma jirto waa afcaal saa darteed cumuum hadda salaada inay farad tahay inay suno tahay kuma faa'ideyneyso jamaca rasuul llahi sal allahu aleyh wasalam eh, eh, bayna salaatayn jamaca rasulula sal slam bayna salaatayn laba salaadood buu nabigu alay salaam jamciyey duhurki iyo maqribkii iyo maqribki ceshihii ma suuroobi karta inaad tiraahdo midda hore waktigeedana ugu tukaday ta dambe waktigeedana ugu tukaday caam ma camimi karti mid labadaa kamida waktigeed unbuu tukaday ama taqdiim buu tukaday ama taakhiir buu tukaday ee eh, ma camimi kartid ma camimi kartid ayib marka laa tajuuzu dacwa alcumuumi fi gayrihi min alficli da saasuu ka wadaa wamaa yajri majraahudaas waxaa soo gelaaya waxaa la yihahda waaqicatu lcaynka shay uu nabiga alayh isalaatu wasalaam xukumay oo saxaabadu ay deena lafdi usoo soo qaateen ay u malaynayaan inuu caam ahaan yahay lakin wax siyaaqcumuuman aan shaqo kulahayn ficil iyo waaqacat lcayn way ku saabsan tahay maala qadaa rasuulu lahi sal slam ashufca biljaar nabiga alay salaam wuxuu shufcada uu xukumay jiiraanka shufcada waad garanaysaane laba qof iyo ka badan oo shuraka ah oo wax isku leh waxay isku leeyihiinna wax qeybsan uunan ahayn xuduud iyo wadooyin kala sarfisana aan lahayn mid shurakadii kamid a ah hadduu sahmigiisii qof kale ka gato ajnabo ayaa ka baxsan isagoo meesha fadhiyo indhaha cadayna loo imaado kuwii meesha shurakada ahaa ee la joogay waxay xaq u leeyihiin inay saaraan qofkan isaga wuxuu ku gatay meesha intay siiyaan indhaha bax laakiin shufcatuljiwaar ayadu ka waran gurigan meeshan degan reerkan iyo reer kale oo u dhow oo daris ah waa kala wado waa kala xuduud shaqada iskuma le lakin waa jiraan arrinta ayada ah ma soo geli kartaa culamada kamida way leyihin haabay leeyihin ibnuxaajib iyo shawkani iyo rag baa kamida lakin jumhuurta waxay qabaan arrinta ayada waaqacat lcayn ba la yirahda markuu nabiga xukumay ashufcata liljaari arrin markaasi cayna oo taalay meeshan oo masalaha oo mushkila oo taalay in lagu xaliya laga yaaba ee ma aha jiiraan kasta jiiraankiisa wuu shufcayn karaa maaha oo hadduu qof kale uu gurigi gato waa ka gadan karaa oo ka ceshan karaa isagaa baxsan kara ma soo gelaysa leeyihin qadaa rasuulu sal l slm bishaahidi walyamiin qadى rasul la sl slm bالshaahidi wاlyamiin yamiin اlmudaci haddii qof mudaci ah uu imaado oo qof wax ku sheegto mudacigii maxaa laga rabaa shaahidaan laba shaahid baa laga rabaa soo ma meelaha qaar maal xoola ku saabsan marka haddii laba rag la helo haddii kalena qof eh, hal nin iyo laba haweena haddii la waayo hal nin un buu istaagay maqraati ah maxaa laleeyahy waxaa lagu xukumayaa bishaahidihi wa yamiinihi yamiin اlmudaci maqhraatigii iyo dhaaru asaga dhaarto raaciyo meeshuu mudda aleyga dhaaran lahaa asagaa dhaaran masalada iyaduna cumuum ma faa'ideyso oo nin allaala ninkii mudaci ah oo shuhuud iyo makhraati waaya hal un buu keeni kii kale dhaar buu ku kabi lama dhihi karo qaar waxaa jira afar makhraati la iskaga baahan yahay arrima waxaa jirta haweenka shaqa ay kuleeyihiin oo khaas ah arrima waxaa jirta saddex qof looga baahan yahay waxaasoo dhan baan camimi oo ashaahidu wayamiin baan ku camiimi oo masaladan lafdigan xadidkan udalishadi ma soo geli karo leanna xadidku ficil buu ka hadlaya waaqicatu cayn buu ka hadlaya siyaq lcumuum shaqaba kuma laha siyaq alcumuum shaqaba kuma leh intaasuu ka hadlaya wlcumuumu min sifaati nudqi walaa yajuuzu dacwa alcumuumi fi gayrihi min alficli wamaa yajri majraahu waxaa soo gelaya waqaa'ic alcayaan waxyaalaha caynta xaalad markaa taagan un khaas ku ah waxay dhahaan waqaa'ic alcayaan laa tufiidu alcumuum bay dhahaan Ah, masale waaqaca oo markaa su-aal nabiga la weydiiye ooga jawaabay ama mushkilo markaa jirta lagu xaliyey cumuum ma faa'iidaysaba yay leeyihin culamadu qaaciday ka dhiganba halkaa waxaan kaga baxnay caamkii haddii caamkii marka la sheegay khaaskiina hadde waa soo gelaya inta badan culamadu waa kay yidhaahdaanba caam ma jiro ilaa waa la khasisay maa min caamin ilaa wa hunaaka maa yukhasisuhu wax khasisaa jira marka caam iyo khaas laga hadlayana waa iska nisbi oo shaygan caamka ah waa caam lagu leeyahay waxa ka hooseeya isaga ee ka koreeya marka loo fiiriyo caam noqon waxa ka hooseeyana khaas buu noqon asagaa caamka ah waxa ka koreeya marki loo fiiriyo khaas buu kusoo fadhiisan hadda markaad tiraahdo mathalan waxaad tiri almu'minuuna baad tiri soo caam maha muminuun ya wax allaale wixii mumin oo dhan ba soo wada galaya soo maha markaad asha gelis dayib waxaad tiri annaas baa tiri naas oo dhan mumin ba ya marka almuminuun markii la yihi muminiinta afraadooda caan bu ahaa laakiin markii la yihi annaas oo ka koreeya asagii muminiinta ahaa hoos hoos dhegalay caan bu hoos dhegalay hoos galay oo khaas buu noqday soo ma haddana naaskii caan baan hay lahaa markii loo fiiriyo thaqaleynkii naaskii insigii iyo jinigii marki laisku daro naas buu asaga taagnaa bini aadan buu taagnaaye insigiy jini isku dar naaskii wuxuu noqday khaas buu noqday aqaleenkii baa ka caamsanaaday aqalooyinkii baa haddana khalqigii ilaahay oo dhan iyo aqaleenkii ba haddana laisgarab dhigay soo maart aqaleenku khalqigu kamid yahay sooma khalqigu hoosgelay haddana marka waxay dhahaan maa min caamin ilaa walahu maa yukhasisuhu wax khasisa caam walba waxunbaa khasisa oo wax ka maarata ka baxaya jira laakiin waa qaalib qaacidadaas ee ma aha mudarid ma mudarid ma yani wax walba oo caama oo dhan waa la khasisaya maaha calaa idlaaqihi qaran caam oo khaas soo geleyn baa jirta alxamdu lilah haddaad tirahda alxamdu hadda ma caam ba mase waa khaas maxaa ku jira siyaq alcumuuma alxamdu waa mufradun muxallaa bial soo ma alxamdu baa tiri soo ma arti marka xamdiga ilahay inuu leeyahay jamiic lmaxaamidi wax ka soo baxayaa jira ka khasismay wax ka khasmay ma rabi lcaalamiin baa tiri rabi lcaalamiin caalamka idilya rabbi o allah wax kasoo reebi kara ma jirta shay la dhihi karo rabbi adiga ah, ma soo gelaysa rububiyada ilahay ma jira marka kuwaasoo kale ma soo caam kasta khaas buu leeyahy marka waa aqlab wey sida khaalibka weeyaan waalkhaasu khaaska yuqaabilu lcaama caamkii ana soo maray ayuu kasoo horjeedaa tacriifan wa xukman kasoo horjeeda maxaa laga wadaa tacriifan wa xukman haddaad tiri maa yatanaawalu fii shay-ayni fa akthar aada caam tiri maxaad leedahay khaaska bilaa xasrin aad raacisay ya waxaad leedahay maa yatanaawalu bishayin maxsuur wax xasrisanoo kooban wixii mar ka hadlayo xukunkiina waa sidaas oo istiqraaq hadduu caam ku faa'ideynayay kan ma faa'iideynayo marka walkhaas yuqaabilu alcaam laakiin waxay culimmada ku qeexaan sidaa uu sheegay musanifka raximah llah ma tanaawala bishayin maxsuurin wax xasrisan oo sida ah, caamkii uu yiri bilaa xasrinti unbaa lagu lagu soo khasisaya naam allafdu daal baad iska dhigi kartaa allafdu daal calaa maxsuurin waa lafdiga kutusaya shay kooban naam ayib <clears throat> wataksiisu marka wuxuu galay taksiiskii buu galay taksiisku waa tamyiizu bacdi اljumlati jumladan caamka oo idil oo afraaddiisa o dhan ay soo wada gashay qaar caamkii ku jira qaar kamid oo lasoo saaro lasoo sooco ayaa khaas yaa taksiis la yihahda <clears throat> tamyiizu bacdi اljumlati jumladii caamka aheed qaar kamid ahoo lasoo soocaa la yihahdaa waxaa lakin ka fiican tacriifka ah qasru اlcaami calى bacdi afraadihi saa inaad ku tacrifiso gasru lcaami calaa bacdi afraadihi ah, caamkii aad tiri in alinsaana soo ma ahen ya sheekh in alinsaan muxuu ahaa soo ma ahen insaan oo dhan baa soo wada lafii khusrin baa tiri aayadda qur-aanka in alinsaana lafii khusrin marka markii la yidhi ila aladiina aamanuu maxaa soo saartay caamkii waxaad ku koobtay afraaddiisii qaar kamida oon kuwa aan mu'minka ahayn ayaad ku koobtay maxaad ka saartay waxay muminaad ka soo saartay taksiisku marka waxaa weeyaan qasru lcaami in caamka lagu koobo calaa bacdi afraadihi afraaddiisi qaar kamid awel ah afraad oo dhan bu wada lahaa soo maa bacdi baa hadda ku koobtay waxaa lu leeyahay insaanow khasaaro waxaad ku jirtaa haddaadan mumin ahayn intaan mumin ahayn khasaaro lagu soo reebay wixii mumina laga soo saaray wtaksiisu tamyiizu bacd اljumla ama wtaksiisu qasru lcaami calaa bacdi afraadihi wahuwa yanqasimu <clears throat> taksiisku waa qaybsamaa yani waxaa khasisaya ilaa mutasilin wa munfasilin buu uqaybsamaa takhsiis mutasil ama mukhasis mutasil iyo mukhasis munfasil buu uqaybiyaan maxaa mutasil iyo munfasil la yidhaahdaa haddii lafdigan caamka ah khaaskiisii uu hal nas ah uu kula jiro isku meel ay kula jiraan waxaa la dhahaa almukhasis almutasil baa la dhahaa hadda in alinsaana lafii khusrin maxaa lagu xujisay isla meeshiiba ila aladiina aamanuu hal meel bay kula jiraan waa istanihii mustatna musdanaaminu meel lama kala aadaan waxaa la dhahaa muttasil baa la dhahaa shardi iyo mashruud isku meel bay fadhiyaan soo ma nact iyo mancuud isku meel bay fadhiyaan bedel iyo mubedel isku meel bay fadhiyaan marka hadday isku meel joogaan mukhasiskii iyo caamkii baa isku hal meel lagu sheegay waxaa la dhahaa almukhasis lmutasil baa la dhahaa haddii laakiin lafdigan caamka meeshan lagu sheego wixii khasisayana kale iyo kale lagu sheego aayad qur-aan ay ahayd caamku xadiid baaba khasisayaba xadiis bu ahaa caamku aayad baa khasisaysa aayad baa caam ah aayad kale oo meel kale ku taallaa khasisaysa kaas maxaa la dhahaya almukhasis almunfasil almunfasil waa kala socayin marka huwa yanqasimu wuxuu qeybsamaa mukhasisku ilaa mutasilin mid la xiriira caamka iyo wa munfasilin mid ka soo cad falmutasilu mukhasiska mutasilka ee caamkiisa la xiriira saddex shay buu kaaga sheegi doonaa cinda alijmaal markii la duuduubo alistithnaau wshardu wtaqyiidu bsifa ayuu ku yiri saddexdaas kugu soo arooriyey istinaha yani shay baa la sheegay markaasa wax laga soo reebay istinuhu sidiisuba waa calaama min calaamaati taksiis اlcumuum meeshaad istina ku aragtaa shay caamah ayaa ka horreeyey markaa tiraha xadara dulaabu ardadii waa soo xaadireen macaamba maswaa khaas siqadki cumuum maxay tahay adulaab soo ma way soo wada xaadireen markaasa waxaa tiri ilaa bakran ah, soo maarti bakar dulaabti buu kamid aha afraadii dulaabtu soo galay marka ka saartay taksiis baa marka la yihahdaa istisnahaasaad kusoo reebista istisna sidiisaba taksiis buu keenaa ina alinsana lafii khusrin ila aladiina aamanuu camilu saalixaat marka waxaa weeyaan almutasil alistithnaa wey laba washardu shardigii wey ah, shardigu asagna wuxuu kamid yahay mashruudkiisii caamkaha ah buu wax ka man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih macaama maswaaqaas man ra'aa minkum manta maxay ahayd soomaan soo marin waa kaa shardiyadii wey man ra'aa minkum munkaran caam wey qof allaala munkar arka falyuqayiru biyadih gacanta la baxo markaasa waxaa fain lam yastadic hadduu keri fabi fabilisaanihi marka ah. ayib wataqyidu bisifa iyo in lagu qaydo caamkii lagu dabro bisifati sifa lagu dabro oo sifa wax lagu khasiso ataqyid bisifa sifadaasi marka laga hadlayo asifa fi baabi naxw iyo asifa fi baabi usuul way kala duwan yihin markii usuul fiqi la joogo sifa maxaa la yihahdaa sifa waxaa la yihahda waxaa soo gelaya nactigii waxaa soo gelaya bedelkii waxaa soo gelaya xaalkii saddexdaa soo geli saddexdaasoo isku dara waxaa la dhihi sifa tii nactigii oo naxwada keligeeda maaha mancuudkiisa u ka raacay kada wa kada u ka raacay soo ma tan maanta waxaa wey nactigi uu soo geli ko aad taqaanay bedelkiina waa soo geli xaalkiina waa soo geli saddexdaaba waxaa lagu magacaaba sifa marka shay caamaa yimid markaasaa wax laga bedelay caam baa yimid waxbaa laga xaaleeyey caam baa yimid markaasaa wax laga nactiyeeyey ah. mathalan markuu nacti yahay caamkii uu nacti kadib yimaado xuurlacinta ilahi muxuu yihi kaamthaali luli almaknuun soo ma Ah, gabdhaha xowrracinta waxaa la yidhi waa lulu oo kale haye lulu waxaa soo gelaysa mid qarsoon mid nadiifa mid meel ku jirta midaan weli la arkin oo meel ku dahaaran oo macdana tu banaanka iska taalo siigada ku dhacday intaba way leeyihiin midee wey caam weye allulu waa caam albaa ku jirte markaasa waxa li almaknuun soo maarti markaa la qariyey waa nacti nactiga almaknuuna wuxuu takhsiisiyey cumuumkii allulu ayuu khasisay taa waa nactigii ayada oo xaalkii ana waman yaqtul muminan mutacamidan baa lyidhi man yaqtul ninkii dila muminan macaama mise waa khaas man yaqtul muminan muxuu yahay siiqat lcumum ku jirta man baa ku jirta ah. man yaqtul muminan ninkii mumin dila markaasa hadeena qof kasta oo qacan geystay oo wax dilo dhan ba soo wada geli mutacamidan xaal u yahay ba la yidhi isagoo u kasaya maxaa baxay ya khaطi baa baxay soo marti ma soo gelayo waciidka ma soo gelayo marka waxa wey ataksiisu bilxaal baa la dhaha sifadaas soo gelaya waxaa ku yimid ataksiisu bilbedel walilaahi calى الnaasi xiju lbeyt caam ya mise waa khaas ya cumuumka ku jira siiqada cumuumka ay tusi meesha caamka annaas soo ma ayib naasoo dhan ilahay wuxuu ku leeyay inay xajiyaan markaasaa wuxuu wadnaha farta lagu hay war maxaa fallaa laleeyahy man istaطaaca ilayhi sabiila ba lihi marka man istadaacda waa bedel soo mart walilahi cala naas xuju lbeyt man istadaaca kii kara wey marka bedel weeyaan bedelkaasna mukhasis licumuumi الnaas buu khasisaya o kasoo reebaya marka saddexdaas waxaa laisku dhahaa almukhasisaat اlmutasila saddexdaa maxay yihiin alاstinaa thaniya الshart thalitثa الصifa sifadii maxaan uqaybinay saddex baa qaybin nacti iyo xaal iyo bedel amhiladiina waan ogaanay wالtaqyiidu bالصifa markaasuu ku galay raximah الlahu taعala xoogo tafsiil ah saddexdii buu ku kala tafsiilinaya istithnii bu horeysiiyey almukhasis اlmutasil alistithnaau istithnii ba u horeysiiyey wuxuu ku yihi wlistithnaau istithna waxaa la yihahdaa ikhraaju maa shay soo bixidii iyo saaridiis lowlaahu hadduuna istithnaha ahayn la dakhala geli lahaa fi lkalaami hadalka caamka ah wax hadalka caamka ku jiri laha hadduuna istithna ahayn oo lasoo bixiya istithna la dhahaa hadduu hadda sidna ah ahayn caamka iska dhex jiri laha ina alinsana lafii qusrin ba lagu jiri laha ah, ila aladina aamanuu daasa ikhraaj ah ikhraaju maa lowlaahu ladakala fi lkalaam hadalka ku dhex jiri laha wa inamaa yasixu waa saxaa alistihnaau istihnu waa saxaa oo cumuumka u khasisaa waa saxaa waxaa laga wadaa yasixu an yakuuna mukhasisan lilcumuumi inuu caamka khasisaa asaxaya bishardi shuruud buu laba shardiba u waaweyn shardiga koowaad waxaa weeyaan an yabqa min almustathnaa minhu shayun mustathnaa minhu inu wax ka haro mustathna iyo mustathnaa minhu iyo aadaat listina soo maha arkaantu saddexdaa rukni soo maha ilaabaasa dhexda ku jirta ilaabaa dhexda ku jirta iyo wixii lamidka aha ee hayru iyo siwan iyo khala iyo xajaadi kuwaasa dhexda ku jira marka waxaa ilaa ka horeeya mustathnaa minhuna baa la dhahaa waxa ka dambeeyana mustathna la dhahaa ma garat waxa ilaa ka horeeyana waxaa la dhahaa musdanaanihi waa midka wax laga soo goyna laga reebayo waxa ka dambeeyana kii lasoo reebayo musdana la dhaha dhexdan waxa u taagan aadaatulistitna soo ma ayib marka an yabqa min almustathnaa minhu shay baa luyii waxbaad soo reebaysa soo maaha mustathnaa minhu wax hambee haddaad tirahda xadara ulaabu waa soo xaadireen ardadii baa tiri ilaa caliyun wa muxamed waa inaad tirahda cali iyo muxamed waa mustathna dulaabta inteedii kale lakin waa soo xaadireen waxbaa baaqi soo mat waxbaa baaqi ah waxbaa soo haray laakin xadara dulaaba ila dulaab haddaa tira ka hor istiqraaq baa ku dhacay waa isduqeeyeen waxba ma soo harin marka bishardi an yabqa min almustathnaa minhu waa inuu ka soo haro shayin wax in alinsaana lafii khusri aayadayna soo qaadano wax bayna anfacday in alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu muminiinta mooyaane inti kale wadi kusoo haray soo insan fi usrin <clears throat> ila insan lama ogol inad tirado insaan mooyeen eh, waxaa wey waa inaad wax soo reebto waxna aad reebto baaqi yeesho ayib waa shardiga koobaad wa min shardihi shardigiisa istidnuu waxaa weeya waxaa kamid a an yakuna inuu ahaado mutasila mid la xiriira bilkalaam hadalka waa in hadalkii markaa soo reebanayso iyo hadalkii hore soo wado waa inay xiriir leeyihiin lakin intaad hadda wax goyso hadhow inaad tirahdo deen waxaa mooyeen ilaa kadaa mooyeene yaa la diidan yahay ah, mutisaal baa shardi an yakuna mutasila bilkalaam hadalkii socday waa inuu la xiriiro ah, xadara dulaabu ayaa tiri suqmugdi baa iska aado agga soo kusoo tukatay markaasa waxaa tiri ilaa maxamed xageed ku jira maxamed xagee saray dhexdiisa waxba kala galay wayajuuzu taqdiimu listithnaai wayajuuzu waxaa banaan taqdiimu listithnaa had istithnaa mustahniibu ku wadaaye mustanihii iyo mustanaa minhuga yaa horeeyaan idhi mustanaa minhuga horey maheen mustanii baa horeyn kara maanta kor buuba degiba mustanaa minhu gadaal buu mari waa iska banaanta oo waxaa banaan taqdiimu lmustanaa alistithnaa iyo almustathnaa mustanihii in la hormariyo cala almustathnaa minhu laga hormariyaa iska banaan way dhacdaa mararka qaar inay ka hormarto xadiidkii nabiga aleyh isalaatu wasalaam uu yihi inii wallahi in shaa allah laa axdifu calىa yamiini faaraa gayraha khayra minha ilaa kafartu can yamiini muxuu yihi inii wallahi in sha allahu wuxuu ku dhaartay isagoo sheegin ayuu wuxuu la yimid mustanihi buu la yimid in sha allahu ila mogta waa man qaala man xalafa faqaala faqaala in allah faqad faqad istathna a ninkii intuu dhaartaa in allahu yidhaahda waa soo reebtay waxba dhaar kafaara laguma leh insha allah wallahi ba insha allah waxaa yeelin baa tiri wax kafaaro lagu le hadaad yeeshay hadaad yeelin ma jirto marka insha allahu sitnii kamid tahaye nabiga ala sl inii wallahi baan ku dhaartay soo mu dhaaran insha allah hadduu ilahi yihahdo wuxuu ka dhaartay muxuu yihi wuxuu yihi laa axlifu xalifan e, laa axlifu calaa yamiinin fa araa e, hayraha khayra minha ilaa kafartu an yamiini ilaa kafartu can yamiini marka istidniin buu horreysiiyey nacam cala lmustahnaa minhu wuu ka hormari karaa wayajuuzu waxaana banaan oo kale alistinaau istihna min aljinsi mustahnaa minhuga jinsigiisa in wax laga soo istinoodo wa min gayrihi gayri jinsi mustahnaa minhu mustahnaa minhuga jinsigiisa geyrkii laga istithnaa banaanta marka wax soo reebayso waxaa soo reebaysa mustahnaa minhu jinsigiisa waa noqon karaa waxaan jinsigiisaba aheenna waa soo reebi kartaa ya qaama alqowmu ilaa ximaaran haddaad tirahdo ximaarku hal huwa min alqowm ma qowmku kamid yahy فسجد الملائكة كلهم أجمعوuنa إلا إبليس وhل إبليس من الملائكة إبليس ملائكtu kmid kmid mه بنص القرآن مxوu إlah yihi سبحانه وتaعالى في sورة الكهف كاaن من الجن جiنigu kmid yahy ملائك kmid mه marka waxaa weeyaan إلا إبليس soo mrt إبليسku waa مستثنى غyr جنس المستثنى minه مستثنى minه و ملائكتهاna isku جنسi mه inta badan laakiin waa isku jinsi marka laga hadlaayo mustadra mustadaaminhu waa isku jinsi wey atulaabu atujaaru ashabaab markaad tiraahdo oo wax kasoo reebta ayaa kamida ah. jinsigii mustadri mustadaamin waa isku jinsi wayajuuzu waxaa banaan alistithaau min aljinsi jinsiga mustadnaaminna wax kasoo reebto wa min gayrihi gayr waxaan ahayn inaad soo reebatana waa kuu banaan tahayoo waka aayadda qur-aanka fasajada almalaa'ikatu kuluhum ajmacuun almutlaq walmuqayad mutlaqii iyo muqayadkiibuu ku saabsan yihi shardi baan ka booday ayib ashardu mukhasisaadkii mutasilkaha baan weli ku jiraa mukhasisaadkii mutasilkahaa waxaan kasoo sheegnay alistithnaa laba ashardu shardigii wey wuxuu yihi musanifku wa shardu shardigu yajuusu waa banaan yahay an yataahara inuu ka daaho kadib dhaco can ilmashruuti mashruudkiisi inuu ka dambeeyo waa dhici kartaa oo way dhacdaa wayajuusu an yataqadama cala lmashruud inuu mashruudka ka hormarana waa dhacdaa labadaba wax dhibaataa ma keenayso shard iyo mashruud walakum nisfu maa taraka walakum waxaad leedihi nisfu maa shay niskiis taraka aswaajukum soo maart haweenkiina waxay ka tagaan nis baad leedihin soomeen maa taraka hadda maadaas oo caam maaha cumuum bay faa'idanaysa sooma cumuum bay maadaas wax alla haweenkiina ka tagaan nis baad leedihiin ayagoo caamka aan ahayn oo nin walba wanaagtiisa waxay ka tagto oo ka dhimato nis uu xisaaban rabo ayaa waxaa yimid shardi baa yimid in lam yakun lahuna in lam yakun lahuna walad ah. marka shardigii iyo mashruudkii yaa horeeya meeshan ya mashruudkii baa horeeya maa tarakadaas mashruudkiya in lam yakun lahuna waladuna waa shardigii saa inay u dhacaan waa dhici kartaa tartiibka ku yimaado bilcagsi in shardigii marana waa dhici kartaayo mashruudka u dib maro wain kuna ulaati xamlin faanfiquu calayhina xataa yadacna xamlahuna in kuna shardigii ayaa hormaray faanfiquuna mashruudkii weeyaan nacam in kuna ulaati xamlin waa shardi hadday haweenku xaamilo yihiin uur ay yihiin faanfiquu calayhina nafaqeeya mashruudkii weeyaan midkay ahaataba xagga tartiibkuma laga hadlaaya marka laakiin wuquuca xaqiiqada laga hadlaayo mar walbaba waxaa shardiga iyo mashruudka shardiga mashruudka horeeye Eh, laakiin waxaa laga hadlaya waxaa weeyaan xagga dikriga iyo tartiibka sheegitaanka hadduu u shardi horeeyo hadduunan horeyninba ama u dib maraba wuxuu faa'iideeyaa takhsiis alcaam caamkii buu khasisaayo haddii shay caam ahaa uu shardi galo mashruudkii buu khasisi mashruudkii caamkaa buu khasisaya ah. oo walakum nisu maa taraka aswaajukum taas mashruudka ahe caamka ah in lam yakun lahuna daasaa khasistay faanfiquu calayhinadii caamka ahaa in kuna xamli in kunadaasaas ulaatu xamlindaas ayaa lagu khasisay marka la nafaqeynayo in kuna ulaatu xamli wey ayb almulaqu wlmuqayad mulaqii iyo muqayidkii ba halka laga gelaya mulaqi iyo muqayidku caamkii buu dhex geliyay musanifka leannahu meel bay iska yar shabahaan meel bay iska shabahaano sheega mulaqa sidiisuba asaga wuxuu faa'idayaa shuyuuc buu faaidayaa shaa'ic buu faa'idayaa laakiin shuyuuciisaasa ah wuxuuna lahayn istiqraaq sida caamka o kale haddaad tidhaahdo maalan akrim daaliban akrim maxaad kalaamaysaa daaliban arday karaame shuyuucdu faaiideeno intaad dhaqaaqdo un ninkaad arday u garato hal aad arday u garatay un baad waa kaa dhacay laakiin laguma dhihin cali iyo cumar iyo cismaan iyo hebel laguma dhihin magac laguma sheegin waa jinsigaas shaayaca ah jinsigaas shaayaca ah qof kamida un wey laakiin istiqraaq ma aho daalib kastaba karaameen ma soo gelayso mid walba oo arday ah ila wada karaameysa kanaad karaameysa kana karaame kana karaame laguma laha leanna caam maaha caamku lakin muxuu yahay istiqraaq buu faa'ideeya akrimi ulaaba ardada karaame b aula walba la geliyo ardada karaame maxaa marka laga rabaa ardi inaada ka tegin ooda karaamayso marka marka xagga shuyuuca laga hadlaayo mutlaqi iyo caamku waa isku wada egyihiin xagga waa caam iyo mutlaqi markii laga hadlaayo muqayadka iyo khaaskuna ayana waa isku egyihiin oo shuyuucii mutlaqa waxaa qaydaya muqayadka caamka istiqraaqiisina waxaa khasisaya taksiiska marka way isshabaansaa darteed buu mutlaq iyo muqayidkii iyo wuxuu dhexgeliye caamki buu dhexgeliyey caamkii ayuu dhexgeliyey wuxuu yihi marka wlmuqayadu muqayad kii la qayday halkan marka hadda wlmuqayadu bisifadan wuxuu soo gelina laba shay mid waa mutlaqii la qaydayo fataxriiru raqaba waa mutlaq addoon xore addoon alla addoontaad kaa soo horbacda maarata suuqa ayaad gadi kartaa xoreyn kartaa ayib markaasaa taqyiid u imaaday taas horta waa laga hadlaya mutlaqaas waa laga hadlayaa waxaa kaloo laga hadlaya almuqayid bsifadan musanifku waa kaan soo maray almukhasisaat lmutasila markaan soo marayna meequu sheegay ya soo alistinaau wshardu wsifa wsifadiidiiba halka hor ka sheegaya yaa ku idmaarana ku jirta lakin waa soo sheegnay oo markii aan eh, ijmaalan usoo sheegeynay leanna ad wuxuu kusoo sheegay alistinaau isagoo mufasil kugu baababaabeysta ashardina wuu baabaystay asifa muu ku baabaystay ma baabaysanin marka halkan xoogo meeshaan waa isku yar luqluqo mutlaqii oo la qayday iyo caamkii oo asagaana sifa lagu qayday iyuu hal meel iskugu keenay laakiin markaan haddaan soo maraynay maxaan soo sheegnay wasifa markaan sheegnay saddex baan uqaybinay sifadaas saddex baan uqaybinay annactu walbadalu walxaal baan uqaybinay halkaasaa kaaga kaaftoobi kartaa halkana mutlaqii iyo muqayidkiiba hadana yaad ku sheegi kartaa dimnanna waxaa ku hoos jirta maadaama uu siduu istinihii iyo shardigii u kala u cadeeyey u baabaystay uuna sifada keeninna sifadina waa ku jirta marka walmuqayad bisifa sifadii caamka lagu qaydayay iyo sifadii mutlaqa aheedee muqayidka lagu qayda labadaba way soo wada geli kartaa walmuqayadu midka la dabray bisifati sifa lagu dabray yuxmalu calayhi lmutlaqu mulaqa lagu xumbaaraa walmuqayadu bisifa yuxmalu calayhi lmutlaq mutlaqii shuyuu ahaa yaa waxaa lagu xumbaari oo lagu qaydi muqayadki muqayadka lagu qaydaya mithaal buu kusiiye wuxuu yihi karaqaba quyidat biliimaani fi bacdi اlmawaadici wa uطliqat fi bacdi اlmawaadici fayuxmalu lmuطlaqu cala lmuqayad lafdi raqabu mithaal usoo qaatay qur-aanka kariimkaa kafaaraad baa soo arooray cidqu raqaba kafaaraة dhihaar kafaaraة اlyamiin kafaaraة اlqatli saddexdaa kafaaro labana waa markii raqabada addoonta laga hadlayey raqaba un baa la iska yiri oo mulaqa ah. midna waa la qeyday kafaratkafaratmxuu eh, ahaa alqatli kafarat lqatli ma kaan limumina an yaqtula mumina ila man qatala mumina khaطan fataxriiru raqabatin mumina baa la yidhi ah, marka waxaan addoon muminad aan ahayn kafaarada kaagama dhacayso waa inaad muminad xoreyso waa mulaq halkaasa marka aayaddaas ku cadaysa aayado kalena wa iska qeyd waa iska ilaaqeenoo wax taqyiidan mayna raacinin fataxriru raqabati min qabli an yatamasa dihaarki fataxriru raqaba oo yamiintii dhaartii ah waa iska mulaq idlaaq wey lama qaydin soo maartid marka sideeda markii mutlaq iyo muqayd laga hadlayo haddii mutlaqii intii la sheego wax taqyiidaha aan loo sheegin yuxmalu calaa idlaaqihi idlaaqiisaa lagu waday idlaaqiisi ayaa lagu wadaya haddii laakiin mutlaqii isaga ahaa intii la sheego meel kalena muqayid lagu sheego mulaqa asaga ah yuxmalu cala lmuqayid baa lagu xumbaaraya mulaa muqayidkii ayaa lagu xumbaari nacam ayib waxaa kaloo mararka qaar imaan kartaa muqayidkii oo naskiba la socdaba fa siyaamu shahrayni mutataabicayni ba la yidhi soo maart shahrayn marki laska ilaaqay isla muqaydkii baa raacayo mutataabicayna ba lagu sii qayday marka isagana sidiisa lagu wadaya muqayd u raraadsan maysid aayadda waa kuu sheegtay nacam yuxmal calaa taqyiidihi mutlaqan la xumbaari maayo laakiin marka uu nasna mutlaq sheego nas kalena uu muqayad sheego xukunkuna ay iskaga mid yihiin walow sababtaa ku kala duwanaadeene walow sababta baa ku kala duwanaadeene marka laleeyahay qaacidada xamlu lmutlaq cala lmuqayd waa markaas a ah, mutlaq waa meel lagu sheegay muqayadna meel kala lagu sheegay laakiin xukunku waa iskaga mid hadda taxriiru raqaba marka le maxay iskaga mid yihin xukunka iskaga mid yihin maxuu yahay kafaaratu eh, taxriir taxriiru raqaba waa kafaara labadoodaba ah, kafaaray soo wada gelaya waa xukunkaas soo wada geli laakiin maxay ku kala duwan yihin sababtay ku kala duwan yihin sababu kafaarat muxuu ahaa alqatlu sababteeda maxay tahay kafaaradeeda alqatl wey kana sababtiisa muxuu yahay alhihaar kaa sababtiisa muxuu yahay alyamiin sababtay ku kala duwan yihin laakiin xukunkiiba iskaga mida noqdeen waa wada kafaaro waana cidqu raqaba adoon in la xoreeyaa la rabaa marka raqabadaasi mutlaqa ah tan kalaa lagu qeydi marka waa mumina in la yidhaahdo ayaa la rabaa wاlmuqayadu bsifa yuxmalu cala lmuطlaqi karaqabati quyidad waxaa lagu qeyday raqabadii laiska ilaaqay ee lagu ilaaqay baab maslat dihaar iyo maslat ayman laska ilaaqay waxaa quyudan lagu qeydaya biliimaani iimaan fi bacdi lmawaadici meelaha qaar sidii aayadaas suurat nisa ee ku saabsan qatliga wa udliqat fi bacdi mawaadic meelana waa laska ilaaqay dihaarkii oo kale fayuxmalu اlmuطlaqu muطlaqii waxaa lagu xumbaaraya calى اlmuqayadi karaqabati quyidat biliimaani lagu xiray fi bacdi lmawaadici meelo wa udliqad iska ilaaqay fi bacdi lmawaadiqi see la yaraa xukunkii fa yuxmalu lmuطlaqu muطlaqii waxaa lagu xumbaaraya cala lmuqayadi kii la qeyday waa goorma lakin maxaa niri ida kaana alxukmu waaxid ida kaana alxukmu waaxida wain ikhtalafa wain ikhtalafa sabab sababta waa iskhilaaftee nacam halkaa ha joogo wallah aclam bilah towfiq sala allah wasalam ala nabiyina mxamed wala ali w saxbi